meesha dheere dhulkayaga naga kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal idilhaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa radio kulmiye kuna soo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaiyo dibadda guud ahaan dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaan kusoo qaadanaa kaalimaha suugaanta kuwii ore kuwii dhexe iyo kuwa kelikeliga ama lamaanayaasha hadda galabta waa talaado botano mhm. waa galabta dhegaystayaasha mhm. waa galabtay ahayd noo sheekee aan wada sheekeysana aan wada qosolno <laughs>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 maadaama sheekooyin badanoo qosole ay ku yaallaanmarka biyahayga sahay qofka markuu safraay waxaa lahaa sahayhiisa hore oo qaatay marka maadaama noo sheekey ay tahay biyahaygana meeshasi fiican waa galabta dhegeystayaasha iyo aniga dhan aawad u qosleen nimaa naftiis ogeen waxaa lahay <laughs> dantismooga alla maraduug horteedahorteedas dhamaadaa wale beentaa maahan leeyahay hmm. barnaamijka ha alaaba galab wanaagsan waxaan ku dahfuranaa kaalimaha sugaanta hadee maalmahan waa joojiyay inaan iska dafa kaalinta sugaaneedberyaha ma aqaana qashkaas qofkii kusoo siiyey eh. midha inta lagu sawcaa waxaa lagu dhahay gabadhaha eh, hordahfurka uga dafta adig <laughs> marka waa ku faraxsana <laughs> inaa wax iska bedelayn waa ku faraxsantaha soo dhaweynaa ilaa anta socon doontaa arki doonaa arki doonaa barnaamijka kala wanaagsan qaybihii hore ayaan isla sii maraynaa daafurka barnaamijka bootaan aada u mahadsan tahay maadaama galabtaan ay tahay galabtii noo sheekeey waayahay inaan dhegeystayaasha barnaamijka sheeke iyo waqti kale ama war ugu dhumina ma rabnee waxaan usoo qabanayaa fanaanka weyn mhm. oo weliba fanaan aniga a ah taageero ah. iskalaaji aad iyo aad cabdicasiis iskalaaji hees uu ku luuqeeyo mid ka mid a ah heesihiisa mhm. heesta waxaa lahaa mhm. dadkoo nacas igu ogeyn mar baan qaataa dulmiga marbaan qaataa dulmiga aad iyo aad dhegeysa boon saaxiibyaa waxaan qaataa dulmiga macarbaan doqoliitayo nolosha matala dabaal wayaha u noqda daciif dadkoona casigu ogay mar waxaan qaataa dulmiga macarbaan doqoliitayo nolosha matala dabaal wayaha calor. samacayga iyo dareenkayga baqarshaa ayaa amahan daalka badan marfaan dalbadaaday wakhtiga dabaloodiya marban marban samacayga iyo dareenkayga baqarshaa ayaa amahan daalka badan marfaan dalbadaaday abaloodiya wah iskalaaji mhm. mhm, ereyada heesiis waxaa ka mid ah mhm. dan baa leeyahaye mar baan dadnimo wacan muujiyaa dembiga qof kaleeto galo dhegteyda mar baan sudhaa mhm. dulqaataa oon socdaa ayaamahan daalka badan mhm. mar baan mhm. dalbadaa adeeg waqtiga adagyo waayaha dabaloodayaa aad iyo aad mm. eh, mugtaa noloshu waa wejiye badan tahay waxaa laga rabaa marka qofka inuu halgan dheer noloshahalgandheer noloshu galo oo adkeysaeradiis kale waxaa ka mid ah mm. duruufta mar baan mm-hmm. nacaa mm-hmm. daryeelka mar baan tabaa mm-hmm. mar baan doonaa wacnaan aad iyo aad Eh, yacni adoo marka qaar xitaa ay kaa jajaban tahay si fiican waxaad raadisaa oo naawishaa inaad mm. fiicnaan doonto kana bixi doontid waxaan si fiican aad adayg muujiyaani bini aadamkaaba halgan u baahanta noloshaan ayaa iskilaaji heesihiisa badanaa mm. waxay ka turjumayaan mm. mararka qaar xaaladaha qaaska ee qofka eh, eh. bani aadamka mararka qaar qabsan karto weliba waxaa lahaaye hees mar waxaa dhaceyso uu mhm. kusoo luuqeeyo laakiin xaalad markaas adig ku haysato asleedahay leedahay fanaanka adi mau ku ogaa ah, <laughs> marka iskalaasha heesiis aada u eh, taageera ani mararka qaar waxaa isla istarhe heesahanba adi mau ku ogaa asi <laughs> adaa lagu sameeyey <laughs> ah. aad iyo aad hiisas iskallaaji ayaa ku luuqeynayay dadkoo naxas igu ogaa ah barnaamijka aad iyo aad barnaamij mm. gal wanaagsan ayay daafur u ahayd mm. galabta talaado xubinta noo sheekee noo taalo sheekooyin fara badan ayaalo oo dhegeysta soo direen sheekooyin waxaa u jeeda qeybaha hordhaca mhm. aan ka akhriyay oo qeybta dambaxda aan gaarin saa u qoslay <laughs> Ah, galabtashekada eh, ugu horeysa mm-hmm. anigaa qaadanaya saaxiibada inoo soo direen sheekada waxaa noo degmada boondheer wuxuu leeyahay tahadiyayaasha ku bilaabay sheeko qosol badan sheeko qosol ah oo gaaban ayuu dhahay oday reer miye ah ayaa usoo safray magaalada bil ramadaan mm-hmm. maalin ramadaana muusan soo safrin magaalada weligii habeenkiibuu suuqa tegay masaajid lagu tukanayo ayuu arkay cishaha markaasuu isyiri cishaha soo tuko yayna ku dhaafine masaajidkii buu jamaacadii ku xidhay ilain taraawiix baa la tukanayay <laughs> odagii isaga oo yaaban buu dhammaystay salaadii masaajidka markuu ka soo baxay ayuu arkay saddex oday oo iswaraysanaysa mid baa yidhi marka war sixir barar baa dhacay oo sonkortii imisaad ku ogeyd mid baa u jawaabayo markaasuu yidhi labaatan doolar markaasuu yidhi hadda afartan doolar ayay sii maraysaa sokortii waa kacday sicir barar mid kale ayaa yidhi isna oo baastada imisaad ku ogeydeen markaasuu mhm. yiri toban baan ku ogeyn markaasuu yidhi labaatan baa laga dhigay hadda waa yacni way qaaliyooday markaas buu intuu soo dhex dhacay odaygii odaygii masaajid ka yimid waayaa yaa intuu kusoo dhex dhacay oo baadiyaha ka yimid isagoo wareersan ama aan waraysanin ayuu wuxuu ku yidhi war salaaddii cishaha imise ragco ayaad ku ogeydeen <laughs> dadkaan sicirbarar ee ku mashquulsan aslan salahadiiya ku taagan waxay dhaheen afar ragcaan ku ogey markaasuu dhahay hadda labaatan iyo afar ragco ayay sii maraysaa ila taraawiixda soo tukada <laughs> taraawiixda soo tukaday cishihii wuxuu u aad iyo aad maadaama sicir barar laga sheekeynayay wax walba inay qiimahoodii ka kaceen masaajidkan cishaha afar ragca laga tukado uuna ku gaaray salaadii taraawiixda mhm. wuxuu isirmalaha ceshiin oo isbedelasnaa maadaama raashinka sicbararka u kiciyey aad umahadsanyahay u mahadsanyahay sheekadaas mm. quruxda badan uu noola soo wadaagay waayahay istari kaalimaas ku laabanaynaa eh, waxaa noo soo qabanayaa heestii iskumaan ogeyn Hmm. aad y aad mhm. waxaan uurka kaa jirin afka lagama sheego afeefto horaysiyo adkisigoo oo dambeeta midin lagu hitaalaa fanaan qarsoona ila fadhiyey <laughs> ma ogeen waa noo dhumunsaneed ani dhegeystayaasha codkaana kugu dugnaa fanaanka hees iska lahaa ha igu dirin saaxiibada iyo barnaamijka kala wanaagsan dhegeysanaya heestaan u kala baxno wax nuurka kaa jirin habka lagaama sheego afeefkuu horraysiyo adkasimoo dambeeta midin lagu taalaa kaasi hadaaliyo araruu ka weynaa jacaylkaan abuurniyo axdigaynu dhigaani miyo loolaheeni waxa nuurka kaa jirin afka lagaama sheego afbeeb kuu horraysiyo adka timoo dambeeta midin lagu taalaa afgobaadka hadaaliyo arar uu ka weynaa jacaylkaan abuurniyo waxdigay kudhigaani miyo loolheeni kumaan ogiin inaad oogtu kumaan ogiin inaad bi'iirto ayaqa kumaan ogiin inaad raaxi goysa iyo xabaashana inaad iyorsiida xabtaagayga reebta kumaan ogin inaad og weyda kumaan kumaan ogin eh, nada raaxi goysa dilkiyo xabaashana inaad eh, iyo sida saagiga reebta oh, adiku waqaati isriixdi maanto adiku waqaati wadigana roose walanignu aaya isriixdi maanto adiku waqaati leexdi maanto oday ku ahaati wadigana roose wala niignu ayha ulashada naftiida ogolaati ruuxan arxan igalayno umiyaha dhammaantiis uga soo godoomi wada baaliyo ixtiraam ku leedahay sida aar libaaxbay isa kugu gubaanu aya malaha duulkuye naftayda ogolaati marxanii galayno umiyaha dhammaantiis uga soo godoomiinkastoo dabaaliyo ixtiraam ku aymalahadulkumaan ogin cilmi uugti loo qoodakumaan ogin in adigu afgoysa kumaan inan kala irdhowna xabaashana inaad iyo siida asaagayga cilmi uubti loo qooday iskumaan adigu afgoysa kumaan ogeyn inan kala irdowna ilkiyo xabaashanaas iyorsita asaagayga reebta leexdi maanto aday ku qaati istareexdi maanto aday ku qaati wadigaan arosi wala niignu aaya maanto waqaatiif isreex dhimaanto aday ku waqaatiif wadigana roose waraniignu ay amantaada guud iyo quruxdaadanaadka ma agtayin karaaye sida ubiix nuuraay wadnaqaada baarko ood haweenkana aadan ka hibayso dib aaminaayo xajin karaamaanu aqlilaan ku muudinmantaada guudiyo quruxdaadanaadka ma adfayn karaaye sidii ubixnu idilkood haweenkana aadan kaahibayso isla aaminaayo xajin karamaanu aqlilaan ku moode hada raaci goysa ilkii xabaashanainaad iyorsida asaagayga reebta kumaanu gayin inada raaxi goysa iilkiyo xabaashana inaad iyo seeta astaagiga reebta adiku ahaatiin wadigana rusi walanignu ay isrixdi maantu adiku ahaatiin isrixdi maantu adiku ahaatiin wadigaana roogtee balaniignu aad iyo aad istaraixday maantuu ira adigkuu ahaatee adigan aroosee balaniigna aayaha aduu adiga iska aroosay oo istareexay mugtahay aayaha dan baan fiirinayaa okay adigan oo aroosay balanegna aayaha iyo meesha ee nolosha ku dambeyd laakiin inuu saas dhaa ma fiicneen fiicnay soo maa aad iyo aad marba hadday aroostay inuu ka qaleeya isna noloshiisa kale inuu hore usii wato aheed dambe inuu suga ma aheen waayahay istarey eh, xubintii noo sheekee noo taalla maadaama galabta talaado ay tahay si fiican sheekada dhankaaga botaano aada umaasan tahay sheeke yaraa gacanteeda kusoo dhacday mhm. oo mid kamida dhageystayaasha uu inoo soo diray mhm. wuxuu dhi assalaamu calaykum bahda kulmiyey mhm. waa idin salaamay khaasatan asxaabta galab wanaagsan

cilaajkii uu ka baxsada marka ninkii markuu maalin kasii maqnaa cilaashkii ayuu taleefon usoo diray xaruntii uu asiga uu ku jiray markaasaa waa waa laga qabtay markaasuu dhahay waxaad soo fiirisaan mm-hmm ninkii ku jiray qolka labaiyo tobnaad ma joogaa kadibna mm. kadibna waxaa loogu jawaabay daraad ayuu baxsaday mm-hmm. intuu qoslay ayuu yiri mm-hmm. waa aniga inaan baxsaday ayaan hubsanayay ninkii qolka ku jiray oo labaiyo tobnaad <laughs> eh. wuu baxsaday maalin kadib markuu baxsaday oo cilaajkii taleefon usoo diray mm. markaasu wuxuu dhahay qolkaas ninkii ku jiray ma mm. joogaa iisoo fiiriya markaasaa waxaa le ninkaas maalin ka hor baxsaday markaas intuu ku qoslo wuxuu dhah aniga waayo dha ninka baxsaday laakiin inaa ku jira in kalaa fiirinay <laughs> dhegeystaas aad u mahadsan yahay sheekada quruxda badan siduu noola soo wadaagay weli waxaynu ku guda jirnaa waa isla joognaa mhm. Mhm. waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah kaalmaha suugaanta waxaan aadaynaa fanaaniintii dhexa waayahay yaa soo qaban doontaa talow waxaan soo qabanayaa shoole mm-hmm. fanaanka weynaa mm-hmm. heestaasna waxaa la dhahaa mm-hmm. hablihii dalkeenablihii dalkeena waayahay dhegeysa habboon saaxiibayaa دمعي taagnaad da'daydii aroosto ubadadahayse sidan ku dultaagnaad da'daydii aroosto ubadadahayse ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale dayri qadarku dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama daacadii nuqu ama daacadii nuqu ugu daalay aniguye ugu daalay aniguye ha ku daayo cashaqa

qalbigaa ku degsaday daymanaada uguraa sida daruur hillacdaad wadnayga deeqday qalbigaa ku degsaday daymadaada uguraa sida daruur hillacdaad wadnayga deeqday wiil yaroo da'dada oo oh, daacadku qaba iday lama yidhaahdee oh, sholiyo da'dada oo oh, daacadku qaba iday lama yidhaahdee nafsi waa madaale intuu dudka ka rarin ka doortay dooqaygu raacay nafsi waa madaale intou duubka ka rarin hablihii dalkeena iyaan ka doortay dooqaygu raacay sidaan kuu dul taagnaad da'daydii aroosto ubadaad dahayse sidaan kuu dultaagnaad da'daydii aroosto ubadaad dahayse ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama dayri qadarku dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel keli ama daacadiinugu ama daacadiinugu kugu daalay anigu kugu daalay ama daacadii noqo ama daacadii noqo ugu daalay aniguye ugu daalay aniguye had ku daayo cashaqa ku damacay diyaan ka doorbiday iyo dahaab la moodiyey dab shidan iyo dabeel caafimaade sidankuu dultaagnaa da'daydii aroosto ubadadahayse ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco ka dhinac ka raaco ka doon doona meel keli ama daacadiinugu ama daacadiinugu ugu daalay aniguye ugu daalay aniguye ha ku daayo cashaqa

oo dadkaaga raac uu leeyahay magaalada ilaahay ii dir ama waxla qabo anuusan u taagnaa asaaga ahaa waa duqoobay waa moogtaa oo dadkii asaagaaga ahaa inay uba daadaheeyaan oo awlaad mm. haystaan adna hal qofle inaad sugtid <laughs> waa canuur shooli marka wuu hadlay waa la fahmi waayey kadib wuxuu dhahay <laughs> sidaan ku dultaagnaa dadeedii aroosta uhadaadaheeyeen ama idayri aduunkaaga mhm. dhinac ka raaci dheh ama waxla qabo ama waxla qabo bis warkaa ku dhan qaybihii dambe barnaamijkaas la soo gaarnay fiican saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan waxaan leenahay saaxiibyaal aad umahadsan tihiin mhm. maadaama galabta talaade aheyd sheekooyin badan aad soo dirteen intii aan ka gaarnay aan akhrinay saaxiibadii aan ka gaari weynay fariimahoodana ka raaligelinayna saaxiibyaal waqti kale ayaa ka badan waqtiga mm-hmm. barnaamijka ayaa inaga dhacay waan jecleen inaan intaa ka badan inla sii joogno oh, ka arino mm-hmm. aadna aan wada qosolno mm-hmm. gabagabadii isla joognay saaxiibada kaalinta sugaanida naga tegi doono isre botano aada umaasan tahay gunti iyo gabagabada barnaamijka heesta aan ugu tagayna waxay tahay axmed rasta iyo weliba fanaanada weyn ee nasteexa indho heestan magaceeda waxaa la lahaa iifurlaabta e iifurlaabta e mhm. aad iyo aad guud ahaan saaxiibayaal heestaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkai galab wanaagsan tan iyo galab kale intaynu ku kulmeyno sidaasiyo nabadgelyo